بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan halkaa ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo jawaahiru lbukhaariy kitaabka jawaahiru lbukhaariya la yidhaahda waa kitaab aad iyo aad qayim u ah waxaana la tilmaamaa ilaa siddeed boqol iyo saddex iyo toban xadiid inuu markaa yahay say noqotaba kitaabku waa kitaab nafaacaad aad iyo aad u fara badan leh axaadiistiisa markaan gudaha u galno ayaananu arki doonaa inta badan ama gebigiiba waa suuragal in bukhaari laga soo gaabiyey baabu bad'i lwaxyi waxyigii bilowgiisii ayuu baab u yahay lirasuulillaahi rasuulka alla lagu bilaabay qaabka iyo kayfada iyo sida waxyiga nebiga loogu bilaabay baab ayuu u yahay can caa'ishata caaisha oo um caaisha can caaishata caaisha oo ummi almu'miniina mu'miniinta hooyadood ahayd radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqda caaishee sababta ay mu'miniintoo dhan ay hooyo ugu noqotay nebigaa guursaday sala allahu calayhi wasalam xaasaska nebiga dhammaantoodna mu'miniinta booska hooyooyinkooday markaa ugu jiraan xagga xurmada sharafta ixtiraamka iyo wixii markaa la mid ah xataa markuu rasuulku dhintay in xaasaskiisa mu'miniintu ay guursadaan waa laga mamnuucay anna alxaarif ibna hishaam radia allaahu canhu ninka lagu magacaabo alxaarif ibnu hishaam ilaahay ha ka raadi noqdee ayaa sa'ala wuxuu su'aalay rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam oo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow kayfa sidee buu ya'tiika alwaxyu waxyigu kuugu yimaadaa rasuulkii allow markuu waxyigu kuu imaanaayo qaabkee iyo sidee buu kuugu yimaadaa faqaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam axyaanan kolkol ama marmar ya'tiini wuu ii imaanayaa midla salsalati aljarasi dhawaaqa gambaleelka oo kale asagoo leh silsilada iyo dhawaaqa mahalkiisa jaraska bahalka dhawaaqee gambaleelka ah oo kaluu iigu imaanaya wahwa asagu markuu sidaa yahayna uu kayfiyadaa waxyigu iigu imaanayo ashadduhu calaya waa markuu korkaygu ku adag yahay waaye waa xaaladda uu markaa ku soo degahaya waxyiga jibriil markuu xambaarsan yahay uu kayfiyaddaa iigu imaanayo waa mar allaala marka uu iigu adag yahay iguna daran yahay fayafsimu cannii wuu iga go'ayaa marka waxyigii igu socday ayaa iga go'ahaya xaggayga waqad wacaytu aniga oo xifdiyey aniga oo ka weeleeyey canhu xaggiisa maa qaala wixii uu yidhi markuu midla salsalati aljars oo kale uu igu imaanaayo waa markuu igu adag yahay jibriil mar allaala markii waxyiga uu saa iiga dhammaaduu iga go'o waan xifdiye wuxuu yidhi wa axyaanan marmarna yatamahalu liya wuxuu isaga kaysoo dhigayaa almalaku malagii rajulan nin kolkolna sidii nin oo kale ayuu intuu isaga kay soo maalo ayuu ii imaanaya fa yukallimunii wuu ila hadlayaa marka faaaci maa yaquulu markaasaan weelaynayaa faaaci waxaan xifdinayaa oo markaa aan weelaynayaa maa yaquulu wixii markaa uu yidhi qaalad caaishatu waxay tidhi radia allaahu canha walaqad ra'aytuhu waan arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo yansilu ku soo degahaya calayhi korkiisa alwaxyu waxyiga uu ku soo degahayo filyowmi shadiidi albardi maalin qabow daran uu markaa jiro maalin qabowgu jira aad u daran yahoo xagaaga ay tahay ama xagaa uu yahay ayaan arkay rasuulkii oo waxyi ku soo degahaya fayafsimu canhu kana baabba'aayo ka go'aya xaggiisa macnaha ka faaruqaya oo sidiisii hore ku soo laabanaya wa inna jabiinahu dhabanadiisuna layatafasadu ay ka tifqahayaan caraqan dhidid asagoo dhabannadu ay dhirid ka daadanahayaanay ka tifqaayaan ayaan arkay buu dhahay ayaan arkay bay tiri caaisha radia allaahu canha waxyiga culayskiisa dartii qabowga jira ayaa haddana uu dhididayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay ayaa yidhi e, e, e, wuxuu ilaahay tilmaamay markuu waxyigu markaa ka hadlaayay innaa sanulqi calayka qowlan faqiilan qowl iyo orah iyo hadal faqiil ah oo culus ayaan markaa kuugu soo dejinay wa canhaa waa caaisha aydan soo noqode ama mar labaad radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqda xaggeeda caaishee annahaa iyadu qaalad waxay tiri awalu maa shayga kii u horeeyey budiya bihi lagu bilaabay bihi shaygaa rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo min alwaxyi waxyiga ah alru'ya asaalixatu riyo wanaagsan bay ahayd oo fi nawmi hurdada dhexdeeda uu ku arki jiray intuusan nebi noqonin nebiga waxyiga ugu horreeyey ee lagu bilaabay waxay ahayd riyo wanaagsan ee noomka uu ku arko fa kaana wuxuu ahaa nebigu laa yara midaan arkin ru'ya riyo riyo habeenkii lama tusin jirin oo ma arki jirin ilaa hadduu arkana jaa'ad way imaanaysay riyada midla falaqi subxi sida subaxa uu u dilaacmo ee uu u kala jeexmo oo kale ayay markaa u imaan jirtay habeen markaan ku jirno subax inuu imaanayaa la sugayaa waana soo dilaacayaa riyadii habeenkii uu arkay inay dhacdo subaxii waxaa loo filahayay sida subaxa loo filo oo kale uma intaa ka bacdi xubbiba ilayhi waxaa la jeclaysiiyey xaggiisa alkhalaa'u keli noqosho intaa markuu rasuulku calaamaadkaa isku arkay inuu khalweeyo dadkana uu ka dhex baxaa la jeclaysiiyey wa kaana wuxuu ahaa yakhluu mid ku gooni noqda oo ku qalweeya biqaari xiraa'in godka xira qaar xiro ayuu ku qalwayn jiray keligii fayataxannahu fiihi wa ku cibaadaysan jiray waa ku cibaadaysan jirayoo wacnaha waa ku cibaadaysan jiray oo godkaa dhexdiisa ayuu ku cibaadaysan jiray fayataxannaf taxanufka mararka gobolka mid ah dembi buu noqdaa sida ilaahay tilmaamay wa kaanuu yusiruuna cala alxinfi alcadiim dembigii weynaabay daa'imi jireen laakiin meeshaani cibaadaa loola jeedaa tii buu noo fasirayaa wahwa attacabbudu waa cibaadaysi waa in ilaahay la caabudo ama la cibaadaysto allayaaliya habeeno dawaati alcadadi tiro u saaxiib ah habeen dhowr tiro la tiriyey ah mar allaala markuu qofku u go'o inuu keligii qalweeyo yaa taxanufka markaa la yidhaahdaa qabla an yansic intuusan u soo laabanin ka hor intuusan u soo siibmin ilaa ahlihi ehelkiisa intuu meeshaa joogo uu ku qalwaynayuu ku caabudaya ilaahiisa yaa taxanuf la yidhaahdaa wayatasawwadu waa u sahay qaadan jiray lidaalika arrintaa arrintaa nasahay iyo zaad ayuu u qaadan jiray humma yarjicu kadibna wuxuu u soo noqonayay rasuulka ilaa khadiijata radia allaahu canha khadiijo oo xaaskiisa ah ilaahay ha ka raadi noqdee fayatasawadu limidlihaa intii iyo midilkii oo kaluu ka sahay qaadanayaa haddana markay sahaydu ka soo go'do intuu khadiijo u soo laabto yuu intii uu ku jiri lahaa oo kale masalkeeduu sahab u qaadanayaa sahay xataa jaa'ahu ilaa uu u yimid markii dambe alxaqu xaqi baa markaa u yimid xaqa maxaa loola jeedaa waa waxyigii ilaan waxyigu waa xaq wabilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nasal ilaa xaqii uu u yimid wahwa asagoo fii qaari xiraa'in godka xira ku jira waa god maka ku yaala agtii saa darteed ayaa qaarkii xiraa asagoo ku jira yaa waxyigii ama xaqii u yimid fa jaa'ahu waxaa rasuulka u yimid almalaku malag baa u yimid waa malakuljibriili fa qaala wuxuu ku yidhi malagii iqra' aqri qaala rasuulkuna wuxuu yidhi maa ana biqaari'in ani qaarimi'ihi sidaa wax loo akhriya ma aqaanee qaarimi'ihi buu yidhi qaala wuxuu yidhi nebiga fa akhadanii wuu i qabtay malagii faghadanii wuu i tuujiyey macnaha waa isku kay keenayoo wuu i cabburiyey xataa balaqa ilaa uu gaaray minnii xaggayga aljahda jahdi ilaa uu ka gaaray mashaqo macnaha qabashada uu iqabtay darteed ayaa wuxuu la gaaray ayaa wuxuu la gaaray ghaayada macnaha meesha ugu dambaysa waaye jahda ayuu markaa la gaaray iyo mashaqo humma arsalanii haddana wuu isii daayey fa qaala wuxuu igu yidhi haddana iqara aqri faqultu waxaan idhi ma ana biqaari'in anigu qaari mi ihi aniga qaari markaa mi ihi baan idhi fa akhadanii wuu iqabtay haddana fakhatanii wuu imajuujiyey oo waa i tuujiyo wuu icaburiyey alhaaniyata mar labaad xataa balaqa minii aljahda ilaa jahdi xaggayga uu ka gaaray kii la qabtay iska daaya kii wax qabtay hadduu jahdi gaadhay kii la qabtay xagguu ku jiraa way ka daran tahay umma arsalanii haddana wuu i diray arsalanii macnaha wuxuu ula jeedaa atlaqanii wuu furay wuu isii daayey qabashadii uu igu haayey ayuu iga dhaafay waaye fa qaala wuxuu ii yidhi haddana iqara aqri faqultu waxaan idhi maa ana biqaari'in ani sida wax loo aqriyo ma aqaani qaari ma ihi oo wax ma aqrin karo mid wax aqrin yaqaana ma ihi fa akhadanii wuu i qabtay haddana fagatanii waa i cabuujiyey alhaaliata mar saddexaad ayuu isu kay keenay tumma arsalanii haddana wuu iska kay sii daayey fa qaala markaasuu yidhi jibriil iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra wa rabbuka alakram iqra aqri bismi rabbika rabbigaa magaciisa aqri bismi rabbika macnaha waxay tilmaamaysaa mtaqaanaa in la farahayo inuu magaca ilaahay aqhriyo basmalada inuu ku dhawaaqo iqra aqri adigoo kaalmaysanaya ku bilaabanaya magangelahaya cuskanaya isma rabbika rabbigaaga magaciisa alladii allihii khalaqa abuuray wax walba khalaqa alinsaana insaankiina ka abuuray min calaqin xinjir xinjir dhiig adkaaday ka abuuray khalaqa shay kasta waayo xataa insaankaa ku jira khalaqa alinsaan min calaq waa cadfu alcaam cala alqaasoo khalaqada horena insaanka wuu ku jiraa si qaas ahna markaa waa loo tilmaamay tashriifka faynan ee ilaahay siiyey tilmaamaysaa iqra aqri wa rabbuka alakram rabbiga aqri allihii karaamada badnaa shay kasta kariimka markaa ka ahaa allaha magiciisa adoo cuskanayo kaalmaysanaya farajaca wuu la soo laabtay bihaa kelimaadka rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yarjufu yarjufu ayada oy ruxanaysoy boodboodayso fu'aaduhu laabtiisa asoo xabadkiisu uu boodboodaayo macnaha cabsanaaya fadakhala wuxuu u soo galay calaa khadiijata binti khuwaylidin radia allaahu canha xaaskiisii khadiijuu u soo galay ilaahay ha ka raadi noqdee faqaala wuxuu yidhi zammiluunii zammiluunii iduuduuba oo iduuduuba zammiluunii macnaha lafuuni ee iduuba dhaqanka carabta caadadaa ahayd qofku markuu cabsado in la duubo busto ama inta wax lagu duubo meel markaa la dhigo sidaa darteed baa rasuulku wuxuu yidhi iduuduuba iduuduuba fasammaluuhu waa la duubay xataa intii dahaba canhu ay ka tagtay xaggiisa alrawcu cabsidii ilaa baqdintii iyo cabsidii haysay ay ka dhammaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu ku yidhi likhadiijata khadiijo wa akhbaraha alkhabar khabarkii buu u sheegay ama waa xaal akhbarahaa uu u khabrahayo uu u sheegahaya alkhabara khabarkii iyo wixii dhacay baa wuxuu yidhi laqad khashiitu waan cabsaday qadiijay calaa nafsi naftayda ayaan u cabsaday oon u baqay faqaalad waxay tidhi khadiijatu kallaa maya ha cabsanin kallaa arrintu sidaa ma ahee ha dhihin waan baqay aad bay u dejinaysaa qadiija kallaa wallaahi baan ku dhaartay maa yukhsiika allaahu abadan weligaa ilaahay ku hoojin maayo ilaahay ku dayici maayo mana ku hoojinaayo weligaa sababtu maxay tahay innaka adiga la tasilu alraxim raximtaad xidhiidhisaa raxim waa qaraabada iyo tolka wa taxmilu waxaad xambaartaa alkalla culayska qof kasta oo dhibaataysan qof kasta oo mashaakil iyo dhib sheegtaa waa taxamulayaa nebiga culayskaad xambaartaa wa tagsibu waxaad kasabtaa ood bixisaa ood dhiibtaa almacduuma shayga la waayey waxaa macduum ka noqdaa dadku way ka faa'iidaystaan baqaare intay ku xidhaan baa mar allaala markii suuqa laga wada waayo markaabay soo bixiyaan ayagoo ugu talagelayo ujeeddadoodu ay tahay inay faa'iido badan ka helaan adigu sidaa ma tihida waxa macduunkee la waayey suuqa madow noqdana bannaankaad dhigtaa intaa kadib waxay ugu dartay wa tuqri'u dayfa martidana waad soortaa waad soo dhowaysaa martidoo waad marti martiqaadaa watuuciinu waxaad u kaalmaysaa calaa nawaa'ibilxaqi xaqa jihooyinkiisa jidadka xaqa oo dhanna waad taageertaa oo waad gacan siisaa waddooyinka xaqana waad kaalmaysaa oo wax allaala wixii xaq ah waddadiisa gacan baad siisaa oo waad taageertaa fantalaqat bihi intaa kuma ay ekaanin khadiije way la tagtay rasuulka khadiijatu khadiija xataa intii atat bihi ay ula dhaqaaqday xaggiisay ula tagtay u geysay waraqata binannawf bin asad ibni cabdilcusa ninka lagu magacaabo waraqa ayay u geysay ibna cam khadiija wuxuuna ahaa ninkaa ibna cammi khadiijata khadiija ibnu cammigeeda ina adeerkii khadiija ayuu ahaa wa kaana imra'an shaqsi buu ahaa qof tanasara nasraaniyoobay nin diintii nasaaro qaatay ayuu ahaayoo ka tegay e, e, e, awfaanta iyo asnaamta caabuditaankii ay markaa carabi qorayshi caabudi jirtay ma uusan ku sugnayn wuxuu iska noqday tanassar wuu iska nasraaniyoobo diintii ciiseu qaatay nebi ciise fi aljaahiliyati xilligii jaahiliga ay dadku asnaamtu caabudayeen wa kaana waraqa wuxuu ahaa yaktubu mid qora alkitaaba kitaabka iyo farta alcibraaniy ee cibraaniga ah farta cibraani ayuu markaa qori jiray farta cibraaniga ayuu markaa qori jirayo waxaa loola jeedaa wuxuu qorahayey farta ama luqadda ayuu markaa qorahayay fayaktub min alinjiil injiil xaggeedana bilcibraaniyati cibraani buu ku qori jiray waa luqada yuhuudeed maa shaa allaahu intii ilaahay uu doono an yaktuba inuu qoro intii ilaahay uu doono inuu qoruu qori jiray wa kaana shaykhan oday ayuu ahaa kabiiran weyn oo da'a wa kaana shayqan oday kabiiran oo weyn buu ahaa qad camiya indhoolo noqday qad camiya arag beelay indhool markaa noqday buu ahaa fa qaalat lahu waxay waraqa ku tiri khadiijatu yabna cammi ina adeerow ismac maqal min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa walaalkaa wiilkiisa fiiri qofka markuu ka weyn yahay qofka kalea la odhan jiray ama wuxuu dhihi jiray ibna cammi waa markuu ka yar yahay asagana wuxuu odhan jiray yabna akhii odayga saa darteed waa tashriif iyo heerka ay kala joogaan darteed yabna cammi ismac dhegayso min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa waxa uu sheegaya qaala wuxuu ku yidhi lahu rasuulka waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow adeerow maadaa taraa maxaad aragtay maxaad soo aragtay ayuu markaa yidhi fa akhbarahu wuu u sheegay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalamana khabara maa ra'a wixii uu soo arkay khabarkiisuu u sheegay fa qaala lahu waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi haada naamuusu kaasi naamuus waaye haadaa kaasi kuu yimid ee aad sheegaysa annaamuusu waa khayrwade naamuus waaye buu yidhi waa khayrwadihii beddel maa qof kasta oo oo shar wada jaasuus lagu magacaabo qof kasta oo khayr wadana naamuus ayaa la yidhaahdaa waa saaxibu sir waa khayrwadihii waaye waa waxyigii kii wadi jiray alladii kii waaye nasala allaahu ilaahay uu ku soo dejiyey calaa muusaa muuse dushiisa asaga nebigiisu waa ciise xilligiisa laakiin muuse muxuu u soo qaatay inuu rumaysan yahay buu tilmaamayaa nebi ciise iyo nebi muuse in hal nebi ay isla yihiinoo hal diin ay wada wadaan buu tilmaamayaa dadka inta ciise rumeeyey muusena inkirsan inuusan ka mid ahayn yaa laytani shallaytadaydii fiiha maalintaa gudaheeda maan ahaado jadacan canug ilka jabsaday buu yidhi alle wiil yar oo kuray ah oo markaa soo baxoy ilkuhu u jabeen oo markaa ilka dhacsaday maan ahaado laytanii laytanii shallaytadaydiiye akuunu ahaadee xayan nin nool alla maalintaa maa ilaahay naf ii daayo nin nool maa noqdo id wakhtiga yukhrijuka ay ku bixin doonaan qowmuka qoonkaaga id wakhtiga yukhrijuka ay ku saari doonaan qowmuka qoomkaada maa noolaada buu yidhi fa faqaala rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay baa yidhi sala allahu calayhi wasalam asagoo aad ula yaaban hadalkaa ah qoomkaaga markay ku burin doonaan awa mukhrijiyahum ma kuwaan ay burinaya ma i burin doonaan buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam say ii burinayaan war dad maanta i jecel maxamed aamin maxamedkii saadiqa ahaa dhib kastoo dhaca mushkilo eh, kastoo timaada xalkeedaa loo keenaa way ixtiraamaan way weyneeyaan ma kuwa noocaan ahaa i burin doona buu yidhi qaala nacam haa buu yidhi waraqa maxaa laguu burin waayey lam ya'ti lama imaanin rajulun nin bimidli maa ji'ta bihi wixii aad la timid oo kale ilaa cuudiya waa lala colaytamay waa lala colaytamay wa in yudriknii haddii aan soo gaaro oo aan soo haleela yowmuka maalintaadaasaa laguu geli doono aan nolol ku soo gaaro ansurka waan kuu gargaarayaa moxamedow masran gargaar mu'asaran oo xoog badan oo kakan ayaan kuu gargaarayaa uma kadib nasiib wanaag ama nasiib xumaba lam yanshab ma uusan daahin mana nagaanin waraqatu an tuwafiya waa la oodsaday waa dhintay waraqa wafatara alwaxyu waxyigiina wuu kala go'ay waxyigiina waa kala go'ay oo markaa wuu qaboobay wa fatara alwaxy waxyigii baa kala go'ay waxyigiina markaa waa uu qaboobay meeshaasuuna markaa ku istaagay ilaa fatra kadib waxaa intaa ka dambaysay inuu nebigu soo baxay haddana uu maqlay magac ama cod buu maqlay dhinacyada markuu fiirfiiriyeyna wax kasta uu waayey yuu markii dambe wuxuu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam cirkaan fiiriyey waaba malagii qaarul xira iigu yimid oo kursi ku fadhiya cirka iyo dhulka intaa u dhaxaysa waa lay cabsigeliyey haddana wuu soo cararay rasuulka asagoo dhahaya dafiruunii dafiruunii iddada oo iddada maraa lagu duuduubay mar allaala markii bustihii lagu duubay xaaladduu ku sugnaabaa ilaahay ku soo dhawaaqay oo waxaa soo degtay yaa ayuha almuddafir kaaga dadanow qum fa andir istaag oo dadka u dig wa rabbaka fa kabbir rabbigaaga weyneey wa fiyaabaka fa fatahir dharkaaga tahirso qurunka ka haajir dadka ha galladaysanin walirabbika fasbir istaag baa layidhi dadka u dig ma xili laysduuduubaa la joogaa dadkii shirki bay ku jiraan asnaan bay caabudaan kacbada dhexdeeday shirki ku samaynayaan ma dadnaanaysaa maya qum istaag oo fa andir dig markaasaa nebiga la soo diray waxyigiibaa kululaaday waana israac israacraacay wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam